aadaya xilli kala tegay xisaab baa marka lagu soo saari karaa xilligay isku aadmayaane qoraxdu madoobaanayso ama dayax madoobaanay kahaanana ma aha cilmilgeyb la ogaadayna maaha laakiin waa shay xisaab lagu ogaaday waxaa lagu odhanayaa maalan sanadka soo socda xidig saynley baa soo bixi doonta xidigta saynta yaa imaan doonta waa xidig macnaha waxa weeyaan intaasoo sanadoodoo la yaqaanay adduunka ka maqnaataa markaasay soo baxda halmar marka xisaab baa lagu ogaaday wax qeyb lagu ogaadayo kahaano midna ma ah waxyaalaha noocaasoo kale marka xisaab lagu ogaadayo eyb maaha kahaanana ma soo gelayso man waxaa iyaduna kahaano aan soo gelayn haddii macnaha loo adeegsado wax maxsuusa oo calaamo iyo astaamo loo adeegsado iyadana marka ibni aadamka ilaahay uu baray iyadana maaha masalan hawadoo kale hadda waxaad maqlaysaa yani berito roob baa di'i doona qolyahan macnaha hawada iyo cabira berito roob baa di'i doona ohanaya taqriiban in la jasmiye ma ma jasmin karaano roobbaa marar badan bay been sheegayaan laakiin waxay deliishanayaan oo u deliishanayaan hawada isbedelka hawada ku dhacay hawada macnaha isbedelaysa oo qaab iyagu markaa maqaayiis iyo qalab iyo ajhizo ay haystaan yaa lagu cabiraya hawadaasaa marka waxay u muuqataa inay macnaha ay tahay hawo uu roob ka soo dhow yahay soo hasha maada arag macnaha waxa weeye markii caana kasoo dhow yihiin naasaha waaweynaada way goldantaa soo lama dhoon samadu waa goldan tahay rebaadiyaha xataa yacni markii roob soo dhow yahay hawadaa laga gartaa isbedelka hawada ku dhacayaa laga gartaa oo laga aqoonsadaa marka hawada iyo ajhizada ay haystaan iyo unbaa loo deliishan mooye ma aha iyadana qeyb wax laga ogaaday kahanana ma aha sidaas weyaan laakiin waa laga fiican yahay in la yidhahdo robadi yacni in macnaha jazmigaasi aan la marin baa fiican bal waajib ba ah maxaa yeele marar badan baa been la sheegi yani waa laga yaabaa in la yidhahda fiican ayb rawaa muslimun muslim wuxuu wariyey fii saxiixihi saxiixiisa wuxuu ku wariyey can bacdi aswaaji nabiyi sal ly sl nabiga haweenkiisa qaarkood wuxuu ka wariyey can inabiy sal ly sl nabigana waxay ka warinaya haweenkaa qaarkood qaala inuu nabigu uri sal ly slam haweenkaas qaarkood waa xabsa xabsa bintu cumar wey qaala nabigu inuu yihi sal ly slam man ataa ruuxii u taga caraafan caraaf ninkii u taga oo fasa'alahu weydiiya can shay-in wuxuu warsada oo fasadaqahu rumaysta wixii uu u sheegay lam tuqbal loo aqbali maayo lahu isaga salaatu salaad loo aqbali maayo arbaciina yowman afartan beri salaad laga aqbali maayo yani ninkii caraaf u taga caraafku waa inoo imaan doonaa caraafku waa dadka waxyaalaha wax ka sheeg sheego wey kaahinka iyo caraafka iyo waa isku macno dhow yihiin oo caraafka culimada qaar waxay odhan doonaan siday u imaan doontaa waa ninka waxyaalihii dhacay wax ka sheega masalan alaabtii la xaday meel hebley taallo oo kaleeto hebel ruux saas iyo saa u ebagbaaxaday dhulku waxaa xariiqaya ama kitaab baa horyaala ama mehe macnaha wuxuu odhanaya waxyaalaha noocaasoo kaleete horay u dhacay baadidii luntay meel hebley joogtaa qaab noocaasoo kalea caraafka kaasaa la yidhahdaa waxyaalihii dhacay buu wax ka sheegaa kaahinkana wuxuu wax ka sheegaa waxyaalaha soo socda saa culimada qaar baa u kala saareen lakin way inoo imaan doontaa yani waxyaalaha lagu kala garto o dhan siday kale yihiin o dhan ninkii qolyaha mid ka mida u taga oo wax weydiiya wuxuu weydiiyey intuu wixii uu uga sheegayna rumaystaay afartan beri salaad loo aqbali maayo nabigu yihi salawatullah waslamu caleyh xadiidku waa xadiis saxiix yani waxa weyaan laakiin lafdiga ah muslim kuma jiro ilan xadiidka muslim baa wariyey buu leeyahay lafdadaasi muslim kuma jirta waxay ku jirtaa imaam axmed iyo keyrkii baa wariyey laakiin lafteedu waa saxiixa sidaynu maan doonto insha allahu tacala laakiin muslim in loo tiiriya maaha ayib xadiidka marka wuxuu leeyahay ninkii u taga qolyahaasi wax sheeg sheega oo wax weydiiya utegid keliyata oo loo tegey oo wax la weydiiyey miyaa dembigaasi kugu soo raacaya maya utegiddu dhowr nooc bay leedahay ujeeddadaad ugu tegaysaa kala gedisan midi waa mida ah inaad u tagto oo wax iska weydiiso hadoon dan kalaba lahayn inaad iska warsato waa xaram xabiibkay ka muuqataa oo inoo sheegay midda labaadna inaad wax weydiiso wixii aad weydiisay aad ka rumaysato wuxuu kuu sheegay wadaadkan meesha fadhiya wax sheeg sheegay inaad rumaysato taasina siduu xadiidku sheegay weeyaanoo waa xaaraamo ruuxaa salaad laga aqbali maayo afartan beri axaadiista noo socoto noo socotana inoo soo socotana waxay sheegaysaa inuuba wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey qur aankaa ku gaaloobay saasuu maanaa qur-aankii kaasi waa beeniyey macanaa waxaa kaloo iyadana loogu tegi karaa wax loo weydiin karaa intaad u tagto inaad warsato bal si aad u imtixaanto u tijaabiso deentiisa iyo runtiisa iyo bal inaad tijaabo geliso ayadana waa loogu tagaa taasi xaaraam ma ah haddaad u tagto oo aada tijaabo ugu tagto si aad calaa qali taqdiir u fadeexayso taasi macnaha xaaraam ma ah oo waa loogu tegi karaya si aada cajzigiisa iyo tabarxumadiisa iyo inuusan waxba qaban karin inuusan waxba ogeyn u muujiso dadka u tusto inaad waxba weydiisana inay waajib noqotaa ba laga yaaba oo min baabi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ay soo gasho marka waxa weyaan utegitaankiisi waxweydiintiisu noocyo kala gedisan bay leedahay axkaamtaasay kala qaadanaysa macna taxdiidku ka hadlayana waxa weyaan inaad ama iska weydiiso ama adoo rumaysanayo inaad wax ka qaadato doonahay inaad wax u weydiiso sidaa ruuxii yeela salaad laga aqbali maayo salaad laga aqbali maayo afartan beri afartan beri waxba laga aqbali maayo yani in loo tegi karo wax la weydiin karayo isagoo cajisiisa la muujinayo waxayna tusay nabigeena salawatullhi wasalaamu caleyh wuxuu u tegay wiilkii la odhan jiray ibnu sayaad ibnu sayaad macnaa nin waktigii nebiga noolaa salawatullhi wasalaamu caleyh oo yahuudi ahaa asalkiisu oo xadiistu sheegtay buu ah wax sheegsheegi jiray intuu nebigu u tegey salawatullhi wasalaamu caleyh buu wuxuu ku yihi marka maada khada'tu laka maxaan kuu qariyey waxaadda qalbiga ku jireen kuu hayo in qalbiga kuugu hayo bal sheeg hadda wax garanayo markaasaa wuxuu yihi adduk duk buu yihi nebiga sal ly slm qalbiga markaa wuxuu ku hayay suuratu dukhaan duk markaasaa nebiga wuxuu ku yhi salawatullah waslam iksa fa inaka lan tacduwa qadraka fogow buu yihi oo ilaahay ku fogee qadarkaaga iyo inta aad tahay iyo binu aadam caajisa waxba garanayn ma tilaabi kartid oo ma gudbi kartid waxbana ma ogid buu ku yihi saas wey marka cajzigiisii isaga inuusa waxba garanan in la muujiyo in loogu tagaayo oo wax loo weydiiyayo xadiidkaasaa kutusaya salaad layska aqbali maayo ruuxaa salaad laga aqbali maayo hadduu rumaysto maxaa laga wadaa salaadii ka asixi mayso miyaa laga wadaa oo afartan beri salaaduu tukanayo waa inuu soo celiyo imse salaadood baa laysku yeelanay dadkii macnaa saaxiriinta iyo kaahiniinta iyo la xidhiidhi jiray kuwa wax fala iyo kuwa kitaabta roge iyo in salaadood baa lagu yeelanaya haddii hal maroo loo tegay oo wax laga rumaystay afartan salaadood aan layska aqbalayn salaada lagaa macnaha waxa wey inaad soo celiso oo kaama asxin miyaa laga wada maya saa lagama wado wax abaal ah oo ilaahay agtiisa kuu yaalla ma jiro wey maxaa yeelay salaadu haddii la yidhahdo lama aqbalin maynan gudin oo weli way ku dul saaran tahay waxay ku noqon kartaa haddii sababka aan loo aqbalin uu yahay ama shardi shuruudii salaada ka mid ah ka maqan ama mawaanicdii salaada diidi jiray mid ka mida ah meesha yaalla labadaa mid ka mida ah haddii nusuustu u tiraahdo salaada lama aqbalin macnaheedu mana asixin wey waa inaad soo celiso haddii laakiin salaadii oo arkaanteedii iyo shuruudeedii kulli dhammaystiratay sharciga ay kusoo soo lama aqbalin macnaheedu waxa weeye ama ajirkii oo dhammaystiran ka heli maysa ama ma ahee dembiga aada gashay iyo wixii aada ka heli lahayd yaa isla ekaadayoo waa laysla tuuray dembigii baa isku fuuqfuuqsaday oo liqay midda laga wadana middaa iyadaw dembi baad gashay ajirna waad la timid dembigaana ka weyn ajirkaad meesha la timid salaadaadii afartan beri aad tukanaysay waxaa isku fuuqfuuqsaday oo liqay oo iyada dhanba baabi'iyey halkii mare aada u tagtay caraafka aad u tagtay macana saas wey soo inkaari ma taagna marka kii u tagahaye wax weydiinaya hal mar wax weydiinaya haddii sidaasi ku dhacday kan samaynaya bal ka warrama marka kaasi waa kii u tegaya dadweynaha ahaa kan samaynaya hawshaaba ka shaqaysanaya ka warramay ee xoolaha ka helaya isaga warkiisa lamaba hayaba macna man ataa ruuxii u taga caraafan caraaf ruuxii u taga oo fasa'alahu weydiiya can shayin wuxuu weydiiyey oo fasadaqahu rumaysta wuxuu sheegay rumaysta lam tuqbal laga aqbali maayo low isaga salaatun salaad loo aqbali maayo arbaciina yowman afartan beri wacan abi hurayrata waxaa laga warinaya can nabi sal lay sl nabiga uu ka warinaya qaala nabigu inuu yidhi man ataa ruuxii u taga kaahinan ruux kitaab gaablow ah kaahinan oo fasadaqahu rumaysta bima yaquulu waxa uu leeyahay rumeeyaay faqad kafara wuu gaaloobay bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey calaa muxamadin sal lay wasalam nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey qur-aanka waa rumey waa beeniyey maxaa laga wadaa nebi maxamed maxaa lagu soo dejiyey waxaa lagu soo dejiyey waa qur-aanka sooma ninkan keybkii waxyaalaha soo socdaa wax ka ogahay buu leeyahy qur-aankuna muxuu yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algeyba ila allah waxyaalaha samaawaadkiiyo dhulka dhexdooda ku qarsoon ilaahay unbaa og buu qur-aanku yidhi adiguna nin kalea og baad leedaho waxbaad u raadsanaysa ninkanaad marka warkiisii rumaysatay qur-aanka warkiisiina waad beenisay waxa nebi maxamed lagu soo dejiyeed ku gaalowday ee beenisay kaa isagaa wey macna qur-aankii wuxuu sheegayey oo ilaahay keligii uun arrimaha inuu ka hawarhaye oo ogyahaya taasaad beenisay xadiidka abu daawuud baa wariyey iyo axmed <coughs> iyo macnaha waxa weya asxaabu sunanka kaleba way wariyeen abu daawuud weeye kuwa kale iyaguna waa wariyeen ciraaqi iyo dahabi iyo sheekh naasir diin alalbanina way tasxiixiyeen xadiidka <coughs> walilarbacati afartii waxaa u sugnaaday walxaakimi iyo xaakim afarta sunanka macnaha wa qaala wuxuuna yidhi xaakim saxiixun weye xadiidkaasi calaa shardihima bukhaari iyo muslim shardigoodu saxiix ku yahay can inabiy sal lay slm nebiga waxay ka warinayaan intoodaasba saxiixun calaa shardi bukhaari hadii lagu ihahda saxiixun calaa shardihima macnaha ragga xadiidka warinaya ruwaadu waa ruwaadii bukhaari iyo muslim haddana qaabka ay u warinayaan baa qaabkii ay u warin jireen bukhaari iyo muslim man qaabka isu daba yaalaan waa qaabkii bukhaari iyo muslim ragguna waa raggii bukhaari iyo muslim wax ka warin jireen saasaa la yidhahdaa saxiixun calaa shardihima nebiga marka waxay ka warinayaan afartaasiba iyo xaakim intuba man ataa ciddii u timaada buu nabig uri sal lay slam caraafan caraaf ruuxii u yimaada aw kaahinan ama kaahin u yimaada fasadaqahu oo rumaysta bimaa yaquulu waxa uu sheegayo wax ka rumaysta faqad kafara waa gaaloobay bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey calaa muxamedin sal ly wasalam nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey qur-aanka ahaa wuu beeniyey maxaa yeele qur-aanku ilaahay keligii baa wax og oo qeybka og buu lehe adiguna kaasaad wax biday axmed baa wariyey xadiidka sidoo kaleeto waana xadiid saxiixa saxiix wey macnaha saxiixuljaamic asaqiirka sharx caqiida saxaawiyaha tacliiqeeda intaba sheekh waa ku tasxiixiyey mishkaat almasaabix sidoo kale xadiidku marka waa xadiid saxiixa axaadiista horuuna la macno yahay ee sheegaysa macnaha kuwaas nimankaasoo wax la weydiiyo inay macnaha gaalnimo keenayso ishkaal baa marka meesha ka soo baxay ishkaalku waxa waaye xadiidkan dambe wuxuu yidhi faqad kafara bima unzila calaa muxamed maxamed wixii lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay oo ruuxaasi inuu diinta ka baxay baa daahirka xadiid ka muuqatay kii horena maxaa ka muuqday lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowman inuu muslim yahay baa ka muuqatay oo gaaloobin labada xadiid iskama hor imaanayaan marka waxayna isaga hor imaanaynin kufrigana waxaa la odhanayaa waa kufrun duuna kufrin hadduusan marba macnaha yani waxa weeyaan uusan heybka ilaahay mooye cid kala og hadduusan odhanin oo waraysi iyo rumaysi ay ka tahay yani waxa weeyaan kufrun duuna kufrin in la yidhahdo waa suurtagal kufran duuna kufrin yani waa gaalnimadii gaalnimada ka gaalnimadii yarayd wey tii weyneyd ma aha sidaa culimada qaar baa maraya macna weli abi yacla waxaa u sugnaaday bisanadin abu yacla almuusili saaxibu lmusnad waxa uu isagana u sugnaaday bisanadin jayid sanad wanaagsan wuxuu ku warinaya can mascuudin buu ka warinayaa mili xadiidka milahu xadiidkaasoo kalea usugnaaday miluhu xadiidkaasoo kalea usugnaaday mawquufan xaal uu yahay mid ku jooga cabdulahi bn mascuud waxaa wariye sidoo kale yani bazaar baa wariyey sanad saxiixuna ku soo arooray sanad yani xadii aarka mawquufka cabdullahi bn mascuud ku ah wa can cimraan waxaa laga wariyey cimraan bn xuseyn waxaa laga wariyey marfuucan isagoo la kor yeelay xadiidkaasi mid nebiga la gaadhsiiyey isagoo ah ayaa cimraan wuxuu nebiga ka warinayaa inuu nebigu yidhi laysa ma mina naga mid ma aha man tadayara ruuxii baasaysta makhluuqaadka ilahi qaar ka mida ah ruuxii baasaysa oo shar ka malaysa laga mid ma ah aw amase tuduyira lahu ama loo baaseeyo tutuyira lahu waxaa laga wadaa yacni codsada in shimbir loo duuliyo oo loo faaliyo ama isagaa faashanaya ama ruux kaluu yihi ii faali wuu codsaday tutuyira saas wey aw amase takahana ruuxii macnaha waxa weye kahanaysta oo kitaab furta kitaab furasho gala ama faashada ama xidigsada aw tukuhina lahu ama loo kahaanayey codsado oo macnaha waxa weyaan ka codsada dadkii macnaha kitaabta furi jiray kitaabta ii fura yidhaahda ama ii xidigiya ama ii faaliya yidhaahda ruuxa codsaday iyo ruuxa samaynaya labaduba naga mid ma ah buu salawatullah waslamu caleyh aw amase saxra ruuxii sixra aw suxira lahu ama loo sixro hadduu ruuxu sixirka sameeyo ama isaguba codsado in loo sameeyana isaguna naga mid maabu nebigu sal lay slam waman ataa ruuxii u yimaada kaahinan kaahin ruuxii u yimaado oo fasadaqahu rumaysta bimaa yaquulu wuxuu leeyahay faqad kafara waa ku gaaloobay bimaa unzila wixii lasoo dejiyey calaa muxamadin qur-aankii nebi maxamed ugu soo dejiyey wuu ku gaaloobay rawaahu lbazaar baa wariyey xadiidka biisnaadin jayid buu ku wariyey xaafid ibni xajar baa xukumkaa iskale xukumkaa jayidkaa xaafid baa xadiidka ku xugmiyey wa rawaahu waxaa wariyey xadiidka sidoo kale atabaraaniyu baa wariyey fi lawsat buu ku wariyey mucjamlawsat biisnaadin xasanin sanad wanaagsan buuna ku wariyey min xadiidi ibni cabaas xaaluu xadiidka ibni cabaas ka mid yahy duuna qowlihi laakiin intan dambe muusan ku darin waman ataadaas waman ataadaas macnaha waxa weeye xadiidka uu dabaraani warinayo kuma jirto qeybtan dambe ee waman ataa kaahinan fasadaqahu ilaa aakhiri alxadiid intaa dambe muusan ku darin laakiin isagu inta horu wariye macna ilaa aakhirihi xadiidka aakhirkiisa laga gaadho intaa dambe muusan ku darin xadiidku waa xadiid saxiix yani waxa weye labada qayboodba khaasatan riwaayadan dabaraani nin daciifaa ku jiro yani la yidhaahdo zamcat ibnu saalix waa daciif sida haytami uu leeyahay laakiin xadiidku duruqda kale uu leeyahay iyo shawaahidiisa yuu xasan ku noqonaya xataa dariiqaas dabaraani ee xasanka ah duruqdiisa kalena saxiix bayba gaadhaysaa darajatu sixa ayay gaadhaysaa saas way xadiidku marka wuxuu inoo faa dhowr xugum ta koobaad waxa weye baasaysiga haddaad adigu baasaysatay iyo haddii laguu faaliyo oo ruux kale wax kuu baaseeyo intuba waa isku mid waxaa la sheegaa yani dadka qaarkii waxyaala layaab kale waxaa ka mid shaquu gelaya hawl buu gelaya tabcashuu gelaya tabcashadii barnaamijkii uu ku jiray cabaar markuu ku fashilmo intuu waxoogaa la lagatamo il uga bixi weydo iyo wuxuu odhanaya warkani hoodo ilamale hoodo imale ilamale markaasuu ka wareegaya hadduu adhig tabcan jiray lo-buu u wareegi oo wuxuu leeyahay war meeshan la iima barakaynin hadduu geel tabcan jirayna wuu ka wareegiyo meel kale u wareegay hadduu tijaaro noocayana ku jirayna tijaaro kaloo nooc kale u wareegay waxaas qeyb tatayurka ka mida wey waxaa la sheegaa yani imaam alkisaai i imaam alkisaa yani ruuxa waxaa la doonayaa dadaal inuu bixiyo oo camalkani mar hadduu mubaax yahiyo sharciguma kuu ogolaaday in aadan ka daalina aada dadaal ku bixiso oo waxbaa kaa hor horyimi iyo kuwaada guulaysadan aadan uga bixine yani waxa wey aada ku madax adegtaan raba marba hadduu sharcigu kuu ogol yahay macnaha oo caziimadaada aynan macnaha dhaawac soo gaadhin imaamkisaa-i baa laga sheegay imaamkii naxwiyiinta imaamkii naxwiga ah yaa waxaa laga sheegaa maalin maalin naxwadaa ku adkaatay naxwadu dadka qaarkiibay dhib ku noqotaay oo geli weydaa naxwada unbaa geli weyday imaamu kisaa maalin maalmaha ka mida marka isagoo socda iyo wuxuu ku soo baxay bay dhahaan yacni quraanjo intay wax tunka ku wadato shay wadato derbi inay fuusho doonaysa derbigay fuuli meel dhex marka maraysay soo dhici markaasay haddana ku laaban meeshii markay kusii dhowda haddana soo dhici markaasay haddana ku laaban baashii ubuu dul istaagay oo cabaar fiirsaday baashii say u waday u waday u waday u waday markii dambe uun dushay uga baxday dardigay doonaysa inay fuusho imaam kisaaya halkaasuu marka go-aan ku gaadhay isagoo marka horeba qadarka ilahi rumaysnaa naxwada inuu barto oo ka niib keeno wa ficlan si u waday imaamu naxwiyiin buu noqday naxwada ragga looga dambeeya ayuu noqday sidaas wey marka camalka keri weydaya iskaga caro hoodo kulama laheen war jira ma ah wuxuu kaaga baahan yahay adkaysi iyo yani raganimaa lagaa rabaa wacan imraan ibni xusaynin marfuucan laysa minaa naga mid maaha buu nabigu uri sal alay slam man taayara yacni jidka negi ma haya wey waa khilaafsan yahay jidka negi aw tutayira lahu ama loo faaliyo oo shimbiro loo duuliyo aw amase takahana kitaab furta aw tukihina lahu loo kitaab furo ka furayo iyo ka loo furayo labaduba waa isku mid aw saxra ama sixro aw sixira lahu ama loo sixro waman ataa ruuxii u yimaada kaahinan ruux kitaab gaablow ah kuwan kitaabta daya ama xidigaha fiiriya ama faaliya iyo noocyadaa wixii la mida ah, ruuxii u yimaado oo fasadaqahu ka rumaysta bimaa yaquulu wuxuu leeyahay faqad kafara waa gaaloobay ruuxaasi bimaa unsila qur-aankii lagu soo dejiyey calaa muxamadin buu ku gaaloobay salawatullah waslamu calayh rawaahu lbazaaru bazaar baa wariyey biisnaadin jayid buu ku wariyey wa rawaahu tabaraani baa wariyey fi lawsat ayuu ku wariyey biisnaadin sanad booda isaguna ku wariyey xasanina wanaagsan min xadiidi ibni cabaas xadiid ibn cabaas xaaluu ka yani ibn cabaas buu ka warinaya tabaraani duuna qowlihi inta dambase kuma jirto oo ah waman ataa ilaa aakhiri xadiidkii intiisa dambe laga gaadho halkaa laga bilaabo ilaa in dambe laga gaadho qaala albagawiyu halkan waxaa marka uu ka sheegaya caraafkiiyo kaahinka maxaa la kala yidhahda caraafkiiyo kaahinkan laleeyahay yaan loo tegin oo yaan waraysanin oo yaan wax laga rumaysanin maxay kala yihiin qaala albagawiyu imaam albagawi wuxuu yidhi alcaraafu caraafka waxaa la yidhahdaa alladii midka wey yaddaci sheeganaya macrifata alumuuri arrimaha inuu wax ka garanayo yaqaano bimuqadimaatin hordhacyo inuu ku garanayo hordhacyo uu samaynayo ayuu ku sheeganayaa inuu arrimaha wax ka yaqaan oo yastadilu uu u daliishanaya biha iyada cala almasruuqi shaygii laxaday wa makaani daallati iyo shaygii lumay meeshuu yaallo wa naxwi daalika iyo wixii la mid imaamubaqawi wuxuu caraafka ku sheegay waa ninka sheegta inuu arrimaha wax ka ogyahay waxa uu og yahayna waa la ii waxyoodaayo qalbiga igaga soo dhacaysaa meehe hordhacyuu samaynaya waxyaala hordhaca yuu samayn oo masalan ama dhulkuu xariiqaya ama xidiguhu fiirinaya ama kitaab buu furaya muqadimaadku kuwaa wey kuwaasu yuu adeegsan markaasuu kuwaa waxyaalaha uga soo baxa ayuu wuxuu u deliishanaya meeshii wixii la xaday uu yaallo iyo xoolihii lumay meesha ay joogaan iyo wixii la mida aad baa loo deliishadaa macana aad baa loo daliishadaa bal ruuxa markii wax laga hado wadaad baa markaba loo yeedhi wadaad ordahayaa imaanu dakhtar mooda markaasuu macnaha waxa wey markiiba waxbuu meesha ku akrin cabaar hadduu wax biirbiiriyo kitaab uu watay macnaha waxa wey kala baarbaaray iyo wuxuu odhanayaa nin noocaasoo dheer oo madow oo cas oo noocaas yaa horta alaabta qaaday mana dhowo oo meel fog buu jiraa dayib keen baa la odhanaya marka ninkii markaasuu birbiriso waxay dhahaan iyo balaayo iyo balag iyo balaayu xidhahaya marka wax saasoo kaletaa wey wax macnaa waxa weeye qoladaa wey qolada caraafiinta la yidhahdo macnaa bakawi marka tafsiirkiisa marka la fiiriyo caraafku waa ninka waxyaalo dhacay wax ka sheega waxyaalo soo socda maya waxyaalaha soo socda kaahinkaa ku shaqale laakiin kani waxyaalo dhacay laakiin aan lala yahay oo meelay jiraan aan la garanaynin yuu wax ka sheegaa caraaf baa la yidhahdaa suu bakawi leeyahy wa qiila waxaa la yidhi huwa caraafku alkaahinu kaahin iyo caraaf waaba isku midna culimada qaar baa leh waalkaahinu kaahinkuna huwa isagu alladii midka wa yukhbiru ka warrama can ilmuqayabaati waxyaalaha ilaahay inaga qariyey lmustaqbali oo soo socda mustaqbalka dib ka dhici doona ninka wax ka sheegaa la yidhahda wa qiila waxaa la yidhi alladii midka wa yukhbiru ka warrama camaa fi damiir qalbiga waxa ku jira ruuxii wax ka sheegaa la yidhahda kaahinka iyo caraafku waa isku mid culimada qaar baa leh kaahinkana waxaa la yidhahdaa ninka waxyaalaha soo socda wax ka sheega oo yidhaahdo sanadka soo socda roob baadi'i doona islaantani wiil bay sidaayo wiil bay umuli doontaa sooma jeed waxyaalahaasoo kale kuwa sheegsheega mustaqbalka wax ka sheega kuwaasaa la yidhahdaa maa qolo culimada ka mida waxay leeyihiin kaahinka waxaa la yidhahdaa ninka qalbiga waxa ku jira sheega wax ka sheega oo yidhahda waan garanaya waa uurkubaallaha ninka soomaalida iskaadog uurkubaalle haddaad maqasho waa nin yidhi qalbigaaga waxa ku jiraan garanaya qolyahan macnaha waxa weye badanoo yani awliyanimo isku caleema saaray yaa barnaamijka aada ugu fitnaysan qalbigaaga ilaashaa lagu odhanaya oo qalbigii maxaa ku geliyey qalbigaaga ilaashaa lagu odhan markaasaa dadkii waxaa ka dhacdhacday meel kasta hadduu joogo si kasta hadduu uga fogya sheekh hebel oo meel hibla jooga aleenaha qalbigaaga waa la socdaayo dareen yar oo isaga lidku ayuusan qalbigaaga soo gelin ilaahay haddii saa looga cabsan lahaa jannadaa la wada geli lahaa baan umal ayib waqiila waxa layihi huwa alkaahinu wey huwa alkaahinu huwa ladhi midka wey yukhbiru ka warrama can ilmuqayabaati waxyaalaha soo socda dib ka imaan doona ilmuqayabaati waxyaalaha la qariyey fi lmustaqbali yacni gadaal dambe dib dambe iyo waktiyada soo socda xelaha dhici doone laynaga qariyey yuu wax ka sheegaa waqiila waxaa la yidhi alladii midka wey yukhbiru ka warrama cama fi damiir waxa qalbiga ku jira ayuu wax ka sheegaayo qalbiga inuu wax ka garanayuu sheeganaya jinka sidiisaba kulligood waxyaalahaasoo dhan jin bay adeegsadaan jinka adeegsigiisa yani ma la adeegsan karaa mise lama adeegsan karo ma lagu shaqaysan karaa jinka shaqaysiga shaqada loo dirsanaya kala gedisan culimadu say leeyihiin haddii shaqada loo dirsanaya ay tahay wax sharciga waafaqsan way banaan tahay buu le shekh ibnu cuthaymiin iyo keyrkii shekhulislaam ibnu taymiya uga horreeyey oo masalan waxaad u adeegsanaysaa dacwada fidinteeda marka talan jinka loo adeegsan ilan jinku waxbay inaga bartaan oo culimadaa yani insigay wax ka bartaan haddii marka calaaqa lala yeeranko lala hadli karayo dacwada dadka gaadhsiiyaa la dhigi ducaadna diraa laga dhigi karaa waa waxyaalaha loo adeegsan karayo haddii loo adeegsado waxyaale adduunyada ka mida iisoo qabo oo sharcigu ogol yahay oo aan la diidinna ayaduna waa iska mubaax waxyaale sharcigu uusan ogolan haddii loo adeegsado oo dadka xoolahooda lagu boobo iyo iyagoo lagu salido oo lagu diro oo lagu dhibo iyo ayadana ma banaana saasaa loo kala qaadqaadaa intaba waxaan la ogoleyn taa banaan iyo taa aan bannaanaynba jidka aada u marayso hadduu yahay xaaraam iyadana waa xaaraam oo masalan waxa weeye jinnigii baad isu dhiibi waxbaad u gowraci shirkiyaad baad u samayni markuu tiisa kaa dhammaysto oo diinta kaa saaro inta badan markaa kadib buu khidmeeya oo u adeegaa qolyahan ku adeegta macnaa laakiin isagoo shardi kula gelin oo aan wax meel kugu xidhanin oo aan nadar kaa xidhanin oo wax aydaan isku ogaanin inuu kuu shaqeeyo suurtagal ma khaasatan hadduu jinkaasi gaal yahay yani inuu kuu shaqeeyahay aad bay baciid u tahay man wa qaala abulcabaas ibnu taymiya wuxuu yidhi alcaraafu caraafku ismun wey magac wey oo lilkaahini u sugnaaday kitaabka dhowra noocaas hadda loo yaqaanaa ama ka jinka la shaqeysa waalmunajimi ka xidigiya waramaal ka bacaadka xaaxaare ee yani waxa quruuraxa yani isaguna fiirfiiriya wanaxwihim iyo inta lamidaba ah. wanaxwihim waxaa lamidaba ah, soomaalidu qaabo badan bay adeegsadaane yani waxa weyaan hadda masalan waxaad arkeysa dadka qaarkii bunka soomada arag bunka marka koobka laga cabo ee wax kusoo soo harhaan xariiqahaasi xataa qaarkood wax ka fiiriyaan waxyaalaha la yaab kale markaasaa waxay ku sidaasaad noqon doontaa iyo sidaasaa tahay waxbay sheegahayaan macna yani waa noocuun macnaha nooc ka mida ah wey jidka la adeegsanayo ha kala gedisnaatiyo dariiqadu laakiin natiijadu waa mid oo waxyaale iyo cilmi ilaahay gooni la yahay baa la faragelinaya wax in laga sheega la doonaya jidku haba kala gedisnaa adg ama koob qaad ama xidiga fiiri ama dhulka fiiri ama waxarxariiq ma kala gedisna iyo wanaxwiin intaa wixii la mida ah oo miman cid ka mida ah yatakalamu ka hadla fii macrifati lumuuri arrimaha inuu wax ka yaqaano bi haadihi duruq jidadkaa inuu ku garanayo noocu dooniba ha ahaadee kaahinna waa la dhahaa caraafna waa la yidhaahdaa magacaasi waa isku wada mido kulligood waa la wada dhahaa buu leeyahy shekh ibnu taymiya saas way macana hadalkaa waxoogaa yani muusan fogeyn ibnu cuthaymiino wuxuu leeyahay waa dhow yahay in loo wada bixiyo magacaas wa qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi fii qowmin dad dhexdood wuxuu ka sheegay qowmkaasoo yaktubuuna qoraya abaajaad abjad wey abjad abaajaadkaas abjad huwas fatayi kalimin kuwa iyaga haw nooca wey jumlooyinka noocaayan baran jirna wey ibnu cabbaas baa wuxuu ihi fii qowmin dad oo yaktubuuna qoraya abaajaad oo wayanduruuna markaana fiirinaya fi nujuumi xidigaha fiirinaya dadka saas sameeya ibnu cabaas wuxuu yidhi maa uraa uma malaynayo la iima malagelinayo man facala ciddii sameeya daalika arrinkaa lahu inuu u sugnaado cinda allahi ilahay agtiisa min khalaaqin inuu nasiib ku leey ruuxa abjad barta ee haddana xidigaha yacni waxa weeyaan maaragtay ku xidha oo xidigaha feeriyahay ilaahay agtiisa inuu dheef ku leeyay uma malaynaya ayuu yidhi abaajaadkaasi waa abjad huwa cuday kuwii aan baran jirnay marka alifka la dhameeyo faatixadan aan la gelin wadaadadu halkaa inoo gelin jireen macalimiinta si iyada habadeed abaajaadkaasi asalkeedu waxay ka timid horta waa taqriiban waa lix jumlo waay lix jumlo iyo laba kale oo lagu daray sideed ba isla noqonaya waa abjad huwas xotay kalaman sacfad qarashad sakhad iyo daadaq sideedaa jumlo waay sideeddaa jumlo marka asalkeeda waxaa dejiyey niman la odhan jiray saamiyiin saamiyiinta waxa la yhaha saam ibnu nuuci nimankii ka farcamay oo bulshooyin fara badan ahaa yani niman la odhan jiray aaraamiyiin iyo ashuuriyiin iyo finiqiyiin iyo cibraaniyiinta iyo carabta iyo camaaliqadii iyo kulli ummadahaasi waa isku wada jinsiyo saam ibnu nuuci bay ka farcameen carabtan markay intaan lasoo gaadhin maalan xijaaj tegi jirtay ummadihii hore ee ka horreeyey ayaa waxay lahaan jireen xuruuftan tadaasa luqaddu ka kooban tahay ee macnaha alifba'da la yidhahdo xuruuftaas oo siddeed iyo labaatan xaraf ka kooban yay tartiib aan keenno oo kale ahayn bay lahaan jireen ayaga marka tartiibkoodu wuxuu ahaa sidan alif ba jiim daal ha waaw za saasay ugu tartiibsanay say innaga hadda inagu tartiibsan tahay ma ah tartiibkoodii weeyaan marka jumlooyinkana ayay ku salaysantahay markaa kadib baa waxaa yimid nin carab ahaa oo loodhan jiray nasr bna caasimin leysi ayaa intuu bedelaybu wuxuu u tartiibiyey tartiibkan hadda inaga inagu tartiibsantahay markaasaa haddana wuxuu ku daray yacni ayagu waxay ugu ekayd qarashab bay ugu ekayd sakhad iyo daazaq labadaa jumlo oo yani waxa weye lix xaraf ay ku jiraan carabtaa asalkeeda iska lahayd luqadda carabtay ahayd oo luqadii saamiyiinta xuruuftan afartaa kuma jirin waa sa'da iyo kha'da iyo daalka iyo daadka iyo da'da iyo haynka kuma jirin saamiyiintii hore luqadooda kuma jirin laakiin waa luqo carabiyo asala wey ku daray marka tartiibkan dambe marka isagaa tartiibiye alif ba sa jiim xa ha isagaa tartiibkaa dambe dejiye macnaa isagaana macnaha waxa weye laga qaatayo yani waxa weye nadaamkiisii baa lagu socdaa jumlooyinkan marka sideeda waxaa ku uruursan xuruufta sideed iyo labaatanka ee ay luqada carabiga ka kooban tahay yaa ku uruursan sideed iyo labaatanka carabba sideeddaa jumlay ku uruursan yihi sideeddaa jumlo marka innaga waxaa laynoo bari jiray ma xumayn qaabkay loonoo bari jireen macalimiintu inoo bari jireen qaab ma ahayn waxaa laynoo beri jiray maadaama alifba'dii oo kala googo-an layna soo baray iyadoo uruursan oo lasoo koobay oo ardaygu qaban karo ayaa macnaha si kooban ila shayga marka si faahfaahsan looga soo hadlo haddana waxaa la yidhahdaa warkiiba kooban soma la dho isagoo kooban iyadoo kooban bay marka macalimiintu ardada siin jireen saasay ahaan jirto ma xuma abjada marka sidaas haddii loo barto ma xuma culimmaduna waxay u islaami u isticmaali jireen muslimiinta ah waxa la yidhahdo xisaabuljumal oo caan ah oo kutubta in badan aad ku arkaysaa kutubta kharaajimta iyo waa lagu arkay xisaabuljumal waxaa laga wadaa jumlooyinkan iyo waxaa laysku sargoynayaa xisaabta xisaabta nambaradeeda iyo jumlooyinkan xuruuftooda laysku sargoynaya abjad sooma waa nambar laba jiimkuna waa nambar saddex daalkuna waa nambar afar kuwa markaad gaadho number toban markaad gaadho waad boodi kow iyo toban waad ka boodiyo haddana waxaad ku xijinaysaa labaatan labaatan waad ka boodi soddon afartan konton xaraf walbaad ku aadini yani lixdan toddobaatan sideetan sagaashan boqol markaad joogto boqol iyo kow ka bood waxaad oranaysaa laba boqol saddex boqol afar boqol shan boqol lix boqol toddoba boqol sideed boqol sagaal boqol kun xarafka ugu dambeeya kun buu kusoo fadhiisan marka xuruuftiibaa marka waxay ku kala aadan yihiin xaraf walba iyo number baa isku aadan xaraf walba wuxuu ka taagan yahay number numbaradii tirada ka mid xuruuftu sideed iyo labaatan maa nambaraduna duuduub ahaan marka la ururiyo waa sideed iyo labaatan sideed iyo labaatan maxaa yeelay soo bilow waa kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban sooma bal toban halkaa dhig tobankaa ka imow marka labaatan soddon afartan konton lixdan toddobaatan sideetan sagaashan boqol meeqa waay sagaal sooma sagaalkaana meel loo dhig sagaal iyo toban baan haynaa sooma ayib laba boqol saddex boqol afar boqol shan boqol lix boqol toddoba boqol sideed boqol sagaal boqol kun meeqo iyaduna sagaal sagaal iyo toban sagaal ugeed sideed iyo labaatan way isleegihiin marka saasay ku imaanaysa sideed iyo labaatan xaraf oo sideed iyo labaatan macnaha waxa weeye nambaradii tirada a ah lagu kala aadiyey ayaa marka meeshii aad xarfaha isticmaali meeshaad nambarada isticmaali lahayd iyo culimmadu waxay ka isticmaalaan xarfihii abjadka xarfaha abjadka marka mid walba namber u taagan markaad isku dardarto sheekhu qasadkuu doonaya baa kuusoo bixi maalan tusaale haddaan bixina maalan sheekh naasir ninkii la odhan jiray sheekh yani sacdi yaa isagoo masaajid taariikhdii la dhisay ka warramaya wuxuu yidhi taariikuhu xiina intahaa qowlulmuniibi ikfir lana masaajidka taariikhdii dhismihiisu dhammaaday waa hadalkii ninkii yidhi hadalkiisii oo kale wey ikfir lana ikfir lana yaa taariikhda masaajidka oo ikfir lanaa taarikh bal aduu ka galo seed kusoo soo marka taarikhda ujeedadiisa <clears throat> waa inaad u noqoto xisaabuljumel yani ifir lanaa waxay ka kooban tahay hamzada hamzada ugu horeysaay maxay ka dhigan tahay namber kow soomaa kow meel inoo dhig haynkuna muxuu ka dhigan yahay waa kun waa xarafkii ugu dambeeye wey baazaq waay waa kun isaguna kun iyo kow soomaayo kan ayib saduna waxay ka dhigan tahay sideetan markaad soo tiriso fadu numberka sideedtanaad bay gelaysaa sideetanna halkaa inoo dhig laamtuna waxay ka dhigan tahay laba boqol namberka laba boqol bay gelaysaa nuunkuna numberka kontonaad buu ku aadan yahay alifta ugu dambaysuna yacni iyaduna number kow wey iyaduna kow iyo kow soo laba maa markaad isku dardarto taarikhdu waxay imaanaysaa kun saddex boqol iyo lixdan iyo laba saas kun saddex boqol iyo lixdan iyo laba ayaa masaajidka taarikhda la dhiso ee tahay ikfir lanaa buna sheeku inoo qoray saas way macana marka waxaa la yidhaahdaa xisaabu baa la yidhahdaayo kutubta culimadu markay alifayaan bay inta badan isticmaalaan qaabkaa in marka abjada loo isticmaalo ama caruurta marka la barayo alifba-da xuruufta alifka loogu ururiyo saa lagu baraayo ma aha midda uu ibnu cabaas caayahaye wax ka sheegay ee diidaya ma aha ee midda la diidaya waxa weye abjadka intay qoraan xuruufteeda xuruufta abjadka intay qoraan oy haddana xidigaha fiiriyaan oy wax isku qiyaasaan oo isku xidxidhaan iyo markaa cilmulheyb waxbaan oglahay halkaa ka saari jira taa wey marka midda la diidan yahy macna wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi fii qowmin qolo dhexdood wuxuu ka yidhi qoladaasoo yaktubuuna qoraya abaajaad abjad qoraya oo wayanduruuna fiirinaya fi nujuumi xidigaha fiiriya waxa uu yidhi qolyahaasi maa uraa ma u malaynayo man facala daalika sidaa ciddii yeesha lahu inay u sugnaato cinda allahi ilahi agtiisa min khalaaqin inuu nasiib ku leeyay dheefkumale wey macna fiihi masaa'il baa ku sugan baabkan alula masalada koobaad laa yajtamicu ma kulmo tasdiiqu lkaahini kitaab gaablowga oo la rumaysto maca aliimaani iimaan la jirankii ma kulmo bilqur'aani qur-aanka la rumeeyo qur-aankoo la rumeeyo iyo nimanka wax sheegsheegayo oo la rumaysto warkooda meel ma wada gelayaan ama qur-aankaad beenin ama qolyaha warkoodaad beenin wey macana athaaniyatu masalada labaad waxa wey atasriixu in la cadeeyo biannahu kufrun arrinkaasi inuu gaalnimo yahay athaalifatu masalada saddexaad waxa weye dikru man cid la sheego ciddaasoo tukuhina lahu loo kitaab furo keliya sawarwadaadkana wax fiirfiirinaya anigiiy maxaa iga galay isagiiyo allihii ma ah adiga wax raadinahaye u tegey ee kitaabka lagu furahayana waad ku jirtaa macnaha alraabicatu masalada afraadi waxa weye dikru man cid la sheegidii la sheego ciddaasoo tudayira lahu loo baaseeyey cid shimbir loo duuliyo loo faaliyey isaga laftiisa waa ku jira alkhamisatu masalada shanaadi waxa weye dikru man cid sheegitaankii ciddaasoo sixira lahu loo sixray isagaa sixirka codsaday in loo sameeyo isagaa wax loo sixraya asaabicatu asaadisatu masalada lixaad waxa weye dikru man cid la sheegidii la sheego ciddaasoo tacallama bartay abaajaad abaajaad abjad macnaha abjad ciddii barato haddana xidigaha ku xidho oo markaa cilmulgeyb ku sheegata sidaa oo isagana macnaha waxa weye la sheego asaabicatu masalada toddobaad waxa weye dikru lfarqi farqiga u dhexeeya oo la sheego bayna alkaahini waalcaraaf caraafka iyo kaahinka oo ama waa isku mid ama way kala gedisan yihiino caraafku waxyaalihii horey u dhacay wax ka sheegaa kaahinkuna waxyaalaha soo socda ama meehe isku mid meelle iskama soo galaane yani waxa mutabaayiraan waay ama meehe waa isku midoo labadooduba waa isku midoo waxba kuma kala gedisno isku meel bay ku saabsan yihiin intaba waynu soo marno waa la soo sheegay hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma waslama calaa nabiyina maxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam alxamdu sala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu maa jaa binushra uu baabu yahay waxay ku soo arooray ama ku yimid nushrada nushrada waxaa la yihahdaa sixir la yihahdaa macnaha ruuxiisu sixranaa oo sixirkii laga furo wixii ku soo arooray ama ku yimid oo adilo ah ma bannaan tahay mise ma bannaanaa baabu maa jaaa a wixii yimid buu yahay fi nushrati sixir furyada wixii ku yimid waa mid ay yaqaaneen iyagu markaasu ashwa cahdiyo wey mid ay isla garanayaan oo jaahiliyadu isticmaali jireen taa weye macnaha midaasuu meesha kaga hadlayaa laba nooc wey nooc wax weeye waa waa shayaadiinta la adeegsadaa iyo jiinka iyaga markaa waxaa loo diraa inay raad qaadaan sixirkii ruuxan lagu sameeyey midna waxbaa laysugu dardaraa ruuxa waxbaa lagu akriyaayo waxbaa lagu tufaayo markaa kadib baa la cabsiiyaa labada qeybood qeybta dambe ee wax lagu akrinayo waxaa lagu akrinaya haddaynan ahayn qur-aanka iyo adkaar ayaduna waa nooc sixirka ka mida wey labadaa qeyboodba oo sixir furiyada aba ah labadaba meesha ayaa lagaga hadlaya macna can jaabirin jaabir waxaa laga warinaya ana rasuula allahi sal alay wasalam rasuulku su-ila in la weydiiye can innushrati sixir furyada ayaa nebiga la weydiiyey ruux sixiran sixirkii ma laga furi karaa faqaala nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam hiya sixir furyadu min camali shaydaan shaydaan shaqadii wey waa shaqo shaydaan ee shaqo ruux muslima ma aha rawaahu waxaa wariyey xadiidkaas axmed baa wariyey bisanadin jayid sanad wanaagsan buu ku wariyey wa abu daawuud ayaa abu daawuud baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi abu daawuud su-ila axmedu axmed baa waxaa la weydiiyey canha nushrada ayaa la weydiiyey fa qaala imaam axmed wuxuu yidhi ibnu mascuud yakrahu ibnu mascuud wuxuu ahaa mid necab haadaa arrinka kullahu dhammaantiis nushrada noocyadeedoo dhan ibnu mascuud wuu karaahaysan jiray oo wuu xarimi jiray saas imaam axmed marka ku jawaabay xadiidku waa xadiid xasan ah sanadkiisu waa xasan sida uu leeyahay sheekh alxaafid ibn xajar iyo sheekh nasir idiin albani labaduba sanadkiisa way taxsiininayaan nushrada marka nebiga la weydiinaya salawatullhi wasalaamu calayhi sixir furyadaasi waa miday jaahiliyadu samayn jireen oo ruuxa waxaa sixirka ka furaya mid kaleoo saaxir ah ruux kaleoo saxirka yaqaana ayaa loo geynayaa isagaa marka wuxuun adeegsanoo markaas waxa weye sixir furyadiisii ayuu raadinaya middaas ayaa nabiga la weydiiyey salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuuna ku tilmaamay inay tahay shaqo shaydaan inay tahay ee shaqo ruux muslima ah ma ah macnaheedu waxa weeyaan xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqata inay xaaraam tahay macna oysan banaanayn waxaa kaleeto oo iyadana laga qaadanaya hadalka cabdullaahi bin mascuud cabdullaahi wuu necbaa oo uu xarimi jiray inaysan bannaanayn ayuu sheegi jiray maxaa yeelay sideedaba culimmadii hore ee salafka mutaqadimiintii haddii hadalkooda uu karaahaysan jiray la yidhaahdo karaahadan culimmada mutaakhiriinta ah siay u yaqaaneen iyo karaahadii cinda salaf way kala gedisan tahay alkaraaha cinda salaf waxa wey bimacnaa taxriim xaaraam wey macnaha sidaasaana u badan hadalkooda iyo isticmaalkooda saasaa u badnaan maxaa yeele ilahi subxana watacala kitaabka qur-aanka ku odhanaya kullu daalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuha waxaa laga soo hadlay dilkii iyo zinadii iyo yani agoonta xoolaheeda cunitaankeeda iyo kullu daalika kana sayi'uhu cinda rabbika makruuhan waa laga fiican yahay keliya ma waa xaaraam weeye macnaha marka karahada xaaraamna waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaala khilaafu alwlaa shay laga fiican yahy lakiin aan xaaraam ahayn waa laga fiican yahy laakiin xaaraam maaha waana isticmaalka u badan mutaakhiriinta culimadii dambeysay isticmaalkan dambe ayay aada u isticmaalaan waxaan xaaraam gaadhsiisnay xalaal aan ahayn boqol kiiba boqol ah laakiin samayntiisa laga fiican yahay saasay u isticmaalaan karaahada culimada mutaakhiriinta ah kuwii hore laakiin maya xaaraam bay u isticmaali jireen cabdullahi mascuud marka hadalkiisu saasuu ku dhacayaayo wuxuu ka wadaa waa xaaraam oo ma banaana maxaa yeele waxaynu soo marnay cabdullahi bin mascuud xataa qardhaasaha la dhigayo qur-aan haddii lagu qorayo xataa inuu diiday xataa haddii qur-aan lagu qorayo culimadii diiday inuu hormuud ka ahaa baynu xagga kusoo marnay marka sixirfuryadu marka inoo laba qaybood wey inoo imaan doontaa qeybii in lagu furo sixir isagoo kale in lagu furo sixirkii waa ka xadiidku ka hadlayo ma banaana qaybina waa qeyb ah in lagu cilaajiyo oo lagu daaweeyo masalan yani qur-aanka akhrintiisa iyo adkaarta ku akhrinteeda iyo qaab noocaasoo kale ah taasi way bannaan tahay bal ajir weyn baa ku jira ninka ilaahay dartiis subxaana watacaala ula niyooda oo dadka saas ku daaweeya ujiro ma lagu qaadan karaayo xoolama lagu qaadan karaa culimadu waxay leeyihin haa yani waxa weeyaan ruuxan kadaataan qur-aan ku akrinayaayo jinka ama yani waxaan galay ama sixirkan ka daaweynahaya waxa lay siiyo oo shardi ruuxuu ka dhigtay waa bannaantahay bay waxaa laga qaadanayaa xadiidkii nabiga sal ly wasalam yani ina axaqa ma akhadtum calayhi ajran kitaabullah waxa aad ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan kitaabka ilaah iyo ficilkii saxaabada ridwaan ullahi calayhim markuu nabigu joogay xilligiisii saxaabadii ninka la qaniinay intay u yimaadeen ku yidhi dadkiisa waxba idinku akrin mayna inaad wax nasisaan mooye markay marti soor ka qadiyeen oo ayna marti gelinin markay ugu akriyeenoo ninkii qaniyadii qaninyadii la qaniinay uu ka bogsoodayna waxoogaa xayna waa kuwii ka qaatay macna marka ilaahaasa loo daliishanayayo dhib male bay leeyihiin culimadu laakiin waxaa ka fiican ruuxu inuu ilaahay dartiiyo dadka ugu akriyo macnaha waxa weyaan uu ilaahay agtii geysto wa fi lbukhaariyi bukhaari waxaa kusoo arooray can qataada qataade isagoo laga warinayo qultu waxaan idhi buu ihi libni musayib yani saciid ibn musayib waxaan ku idhi rajulu nin ninkaasoo bihi isagaba tibun sixir uu ku sugan yahay aw ama yu'khadu waxaa laga qabanayaa can imra'atii xaaskiisa xaaskiisaa laga hayaa oo sixir baa ka haya an yuxallu canhu ma laga furayaa aw yunsharu waa isku mid nashrigii xalligi ma laga furayaa sixirka qaala wuxuu yihi saciid laa ba'sa bihi dhib ma leh innamaa yuriiduuna waxay ula jeedaan uun bihi kan waxay ula jeedaan alislaaxa inay wax ku hagaajiyaan waxbay ku daaweynayaan fa amaa maa yanfac wixii dadka anfacayana falam yunha canhu lama reebin <coughs> saciid musayab waxaa la yidhaahdaa raggii fuqahada ahaa ninkii uguna cilmi badnaa taqriiban wey xagga fadligana isagii nin odhan jiray uweysulqarni oo nebigu sheegay taabiciinta ayaa la tartansiiyaa laakiin xagga cilmiga wuu kaga horeeyaa kaana xagga zuhdiga iyo cibaadada iyo dhankaas ayuu macnaha ku horeeyey marka saciid baa waxaa la weydiiyey nin sixran oo haweenaydiisii laga celinahayo oo sixir lagu sameeyey baa haweenayda ka hortaagan sixirka ma laga furaya dhib male buuli maxaa yeelay daawaa loola jeedaayo wanaag baa loola jeedaayo xumayn iyo in wax lagu xumeeyo ama wax lagu kharibo loolama jeedo wixii saasoo kale oo dadka anfacayana lama diidin buu yihi saciid macnaha saciid hadalkiisa marka waxaa ka muuqda inuu sixirka laba qaybood u qeybiyey qeyb waxtar ah qeyb waxtar ahoo dheef leh iyo qeyb dhib ah qeybta wax lagu dhibahayoma banaana qeybta laakiin dheefta ahee wax lagu xalinahayo ee dhib dhacay macnaha wax weyaan lagu daaweynahayo ee sixirka lagu furayo qeybtaa inay bannaan tahay baad moodaa hadalka inay ka muuqato macnaha saciid ibn musayib laakiin sida raajixa waxa weeye waa sida xadiidku kutusay marba haddii nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi uu mas'alada xadiid ka yidhaahdo hadalkiisa lahayo hadee cid kale warba uma furaba saas wey maanaa xadiidkuna waa xadiid saan sheegnay xasanna waruwi warwiya waxaa la wariyey can ilxasan xasan waxaa laga wariyey rajulun bihi dhibbuntaa dhibbida waxaa la yidhahdaa asalkiisa daawadaa la yidhahdaa daawada ruux markuu caafimada macnaha wax weye dhibiga la dhahaa dabiibkana yani daaweeyaa la yidhaahdaa marka sixirkan waa loo isticmaalaa yani sixirkan waa loo isticmaalaayo min baabi tafaa-ul bay sixirka ugu isticmaalaan yani carabta waxay taqaanaa ruuxan wanaag loo saadaalinayo daraaddeed ayaa waxa weeyaan hadduu jaban yahay waxay u bixinayaan jabiir jabiir bay odhanaya macnaha waa kabme kii kabnaa wey waana jaban yahay waxay u saadaalinahayaan inuu kabmo macna ruuxa marka la qaniinana saliim bay dhahaan waa tafaa'ulo waxay u saadaalinahayaan inuu ka bogsoodo oo ka kaco qaniinyada ruuxu markuu macnaha sixiran yahayna matbuub bay dhahaanoo inuu macnaha waxa weye ka caafimaadi doonay u saadaalinayaan yani asaaliib noocaasoo kalea jirto macnaha carabta isticmaalo luqadeeda wa waxaa la wariyey can ilxasan xasan albasri waxaa laga wariyey annahu xasan qaale inuu yihi laa yuxallu laa yuxillu dhe ma furo asixra sixirka ma furo ilaa saaxiru saaxir mooyaane yani sidaas wey ninkan saaxirka ee wax xidhxidhay sixirkiisa nin saaxira unbaa furi kara wey sidaas wey isagaa ismid isagoo kalea macnaha ninkii sixir baan furi yidhaahdo oo dariiqo aan sharci ahayn u adeegsadaay waa saaxirkii wax sixray un kama gedisna wey saas qaala ibnu lqayim ibnuqayim wuxuu yihi annushratu sixir furyadu nushradii macnaa xadiidku ku soo aroortay xallu sixri sixirkoo laga fura waya ilmasxuuri ruuxi sixranaa wa wahiya iyaduna nawcaani waa laba nooc axaduhumaa midood xalluhu xallun furid weeye bisixrin sixir in lagu furo milihi oo isagoo kale ah sixir isagoo kale ah in lagu furo sixir furyadu ay noqoto jidkaa la isticmaalo wa huwa kaasina alladii midka weye min camali shayaan shaqada shaydaan midka ah kaa wey sixir isagoo kalea in lagu furo wa calayhi dushiisaana yuxmalo lagu xambaarayaa qowlulxasan hadalkii xasanulbasri een soo marnayna hadalkaasaa macnaha la dhigayaayo macnaha inuu ula jeedo fayataqarabu wuxuu ugu dhowaanayaa qaabka marka lagu furayo qaabka sixirfuryada uu u samaynayo wax ka tilmaamay sheekhu fayataqarabu wuu ugu dhowaanayaa annaashiru ninkii sixirka furayey waalmuntashar iyo kii laga furayey ila shaydaani shaydaan bay ugu dhowaanayaan bimaa yuxibu wuxuu jecel yahay bay ugu dhowaanayaan fa yubtilu macnaha shaydaan bay u dhowaanayaan oo baryayaan oo loo yeedhan oo markuu yimaadana shuruud baa la kala xidhan wuxuu isagu jeclaabay marka u fulinayaan fa yubdilu shayddaanno markaasu wuxuu burinayaa oo uu fakinayaa camalahu camalkiisiibuu canilmasxuuri kii macnaha waxa weeyaan wax sixray camalkiisii iyo shaqadiisii sixirka ahayd ayuu kii la sixiray marka ka baabi'inaya oo ka tiraya sixirka camalkii uu samey kani yuu soo tirtiraya macna marka meesha taqarub baa ku jirta taqarub lishaydaan sida saaxiriintuba u badan yihiin wahaani ka labaadi waxa weye macnaha labaad ee nushradu annushratu sixirka oo la furo waye biruqyati yacni tufid iyo qur-aan akhrin watacawudaati iyo macnaha magangal ilaahay la magan galo waaladwiyati iyo daawooyin wadacawaati almubaax iyo baryooyinka bannaan oo ilaahay la baryo fa haadaa kaasu jaa-izun waa bannaanya saas in loo kala saaraa fiican macnaha fiihi masaail masaa'il dhowraa baatan ku jira aluulaa masalada koobaadi waxa weye annahyu reebitaan can innushrati sixir furyadii la aqoon jiray jaahiliyadu isticmaali jireen oo layska reebo oo xaggee baa nahyigu kaga yaallaa xadiid nahyigu wuxuu kaga yaallaa camalka haddii la caayo oo sharcigu wax ka sheego macnaha waa la reebay maxaa yeelay shaqo shaydaan baa lagu tilmaamay shaqo shaydaanna muslimiinta waa laga reebay waxa la wixii shaydaan ku lug leh iska badaa shayaadiinta jinniga jinniga eh kuwa insigaa xataa camalkooda iyo akhlaaqdooda ayaa muslimiinta laga reebay athaaniyatu masalada labaad waxa weye alfarqu kala qaadid wey bayna almanhiyi canhu nushrada mideeda la reebay waalmurakhasi fiihi iyo midda la ogolaaday oo iyaga la kala qaado oo la kala sooco camaa shay lagu kala sooco oo yusiilu tirayo oo bi'inaya alishkaala isku darmadka macnaha waxa weye dhehgalka iyo isku darmashadooda si kala cadaynaysa ayaa loo kala qaaday oo hadalkii ibnu qayim baa macnaha kala qaaday waxa ruuxa si lagu sixir furayo hadduu qur'aan iyo yani baryo ilaahay iyo uu yahay jidkaas waa bannaan yahay haddii kale maya wey baabu maa jaaa fi taayur wuxuu baabu yahay wixii kusoo arooray yani baasaysiga baasaysiga waa kii darsigeenii horena aynu qeyb kaga soo marnay weeye halkanuu marka sheekhu ugu talagalay ilaa w kitaabka awalkiisa dhowr meelood baan kusoo marnay tadayurka laakiin halkanaa baabkiisuu sheekhu ugu talagalay waxaa laga soo qaatay kelimada tadayurka ah yani min atayr baa laga soo qaatay shimbir baa laga keenay asalkeeda maxaa yeele carabtu baasaysiga markii ugu horreysa shimbiray ku bilaabeen gadaal dambe way ballaadhiyeenoo waxay la gashay xayawaanaadka kale ee banjoogtaabay la gashayoo waxay la gashay maalmaha iyo bilahay la gashayoo waxay la gashay macnaha waxa weeyaan xidigahay la gashayoo meelo badan bay la gashay laakiin marka hore shimbir bay ku bilaabantay shimbirtay duulin jireen saan soo marnayba ama macnaha waxa weeyaan shimbirta ama way baasaysanayaan ama way khayraysanayaan saasay ahaan jireen isilaaxa waxaa la yidhahdaa tashaa ruuxu inuu baasaysto wax indhihiisu qabteen oo uu arkay sida shimbir oo kale ama xayawaan oo kale ama wax uu maqlay sida isagoo socdo oo kaleeto oo hawl u socdo inuu maqlo yaa khaaib yaa khaaib macnaa waxa weye kii khasaareyow oo markaa is yidhahda aleelaha arrinta hadalkaa dhawaaqay wuxuu tilmaamayaa inaad waxaan aadan ku guulaysanayn oo iska soo laabto oo kale ama wax aan midna aan la arkaynin dhawaqna aan ahayn laakiin wax la ogaada sida maalmaha iyo bilaha oo kale yani waxa weeye iyaguna yani dadka qaar baa baasaysta ama khayraysta macnaha baasaysigu marka waa xaaraam weeye wuxuu xaaraam ku yahay wuxuu dhaawacayaa tawakulka tawxiidka ayuu dhaawacayaa tawakulka oo inoo imaan doona insha allahu tacala oo tawxiidka lafdhabartiisa ayuu dhaawacaya maxaa yeelay addoonku ilaahay subxaana wa tacaala inuu arrintiisa u dhiibto oo ku kalsoonaado wax walbana uu isaga ka hoos galo ayaa la faray haddii mar alla marka aada boqol waxyaalo oo laga cabsado aada samayso tawakulkaagiibaa marka kala dhimanaanaya midda labaad waxaan laga cabsanahayo ee sharka laga malaysanayo wax xaqiiqale ma ah waa waxun ismoodsiis ah wey macnaha waxyaalahaasoo kaleetana dadku haddii ay quluubtooda ku xidhmaan nolosha dhan baaba ka fasaadida tilaabadaaba qaadaba haddii uun meesha nashar baa ka imaane noqo halka nashar baa kaasoo geliya ka laabo noloshii o dhan baaba fasaadi macna sidaas wey baabu maa jaa wixii inbuu baab u yahay fi tatayuri baasaysiga waxyaalo la baasaysto ilahay makhluuqaadkiisa ka mid ah wa qowli illaahi tacaala iyo ilaahay odhaahdiisa uu yidhi alaa inamaa طaa'iruhum cinda allah walaakina akarahum laa yaclamuun alaa hooyey inamaa طaa'iruhum baaskooda baaskoodu cinda allahi ilaah agtiisu ahaa waxaanay baasaysaneen waxaan ku dhacay ee abaar ah ama cudurro ah ee ay rususha ilaahay u tiirinahayaan ay ku baasaysanayaan ilaahay agtiisay ahaat xagga ilahay bay ka timid walaakina akarahum intooda badanse laa yaclamuuna waxba ma garanayaan waxay ku timid aayaddu qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam faida jaaءathum alxasanatu qaaluu lana haadihi wain tusibhum sayi'aة yaطayaruu bimuusa waman maca reer bani israiil yani nimankii loo diraan u jeeda nabiyullaahi muuse calayhi salaam ee fircawn iyo qoladiisii ah haddii ay barwaaqo helaan nabi muuse nabiyullaahi muuse calayhi salaam markuu u tegey hadday barwaaqo helaan oo sanadkaa doogaad noqoto oo roob fiican udo oo xooluhu macnaha wax weye ay ay u dhalaan oo ay barwaaqo helaan waxay odhanayaan naxnu ljadiiruuna bidalik yacni waanu mudanay xaq baanu u leenahay intaasoo kale wax naloo siiyo haddii abaara ku dhacaan oo yacni waxa weeyaan roob ka daho oo dhib uu soo gaadhana waxaa noole bay odhanayaan ninkan mabda'a cusub la yimid kan unbuu ka socdaa maxaa yeelay dhib oo dhan iyo sharkan iyo waxaan uu watiya mabda'an baadilka ayaa sabab u ah abaarahan dhacay iyo dhibaatooyinkan ummadda ku dhacay markaasaa ilaahi subxaana wa tacaala uu ugu jawaab wuxuu ihi alaa inamaa daa'iruhum cinda allah baasaysigooda waxaan ku dhacay ee qadar ilaahayay baasaysanayaan nebi muuse iyo xaggiisa kama imaanine sababna uma ahee xagga ilaahay bay toos uga yimaadeen waa qadar ilaahi subxaana wa tacaala laakiin intooda badan baan wax garab ahayn waxbaba ma garanayaanba sidaasaa lagu yidhi wa qowli illaahi tacaala buu baab u yahay alaa hoya inamaa aa'iruhum aa'irkaa waxaa laga wadaa ay maa yusiibuhum min alqaxsi waxa ku dhacay ee abaaro ah ayaa daa'irka laga wadaa oo shayga ay wax ku baasaysanayaan baasaysigaba iyo sharaysigaba waxa keenay ah war waxaan idinku dhacay ee baasaysig eed cinda allaahi ilaahay agtiisuu ka yimide oo xagga allah ayuu ka ahaadee kama imaanin nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo xaggiisa walaakina akharahum intooda badanse laa yaclamuuna ma ay ogaa nebi ilaahay uu soo dirsaday oo khayr xambaarsan oo tawxiid xambaarsan in ay barako iyo khayr xaggiisa ka timaado mooyaane oo sabab uu ilaahay uga dhiga mooye shar inuu uga dhigaayo wax suurtagalaba maaha waa sida hadda macnaa dadka qaarka ay yimaadaan ay macnaa waxa weeye rumaysan yihiin oo kaleeto <clears throat> dad tawxiid wado oo shirkiyaadkan iyo khuraafaadkan iyo bidacan la dagaalamaya markay u tagaan haddii ilaahayba subxaana wa tacaala uu ka dhigaba maarata inuu qadaro in ama yani wax weeyaan ay dhibu ku yimaado ama abaaro ku dhacaan ama cuduro ku dhacaan kuwanaa loo noo lahaa bay odhanaysa kuwanaa noo kuwan kadaata wahaabiyada ah ee aan la garanaynin ee halkaa kasoo jeeda yaa noole bay odhanaya wadaadadii sixiroolayaasha ahaa ee kahanada ahaa ee barnaamijkan ku shaqaysan jiray yaana bulshada waxaa afka u gelinaya macna marka dadka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa wade ee ahlulkhayrka ee ahluliimaanka ah ee ducaadda iyo culimada ah xaggooda yani shar sabab uma noqdaan laakiin shar yani waxay sabab u noqdaanoo sabab looga dhiga khayr iyo barako saas way manaa laakiin wixii o dhan bay daba rogayaan kuwani wa qowlihi tacaala buu baab iyadana u yahay qaaluu waxay yidhaahdeen rusushii waxay ku yidhaahdeen dadkoodii baasaystay daa'irukum baaskiinnu macakum la jirankiinu ahaaday a in dukirtum ma in laydin waaliye daraaddeed baad tadayartum noo baasaysanaysaan bal baasku annaga naguma jire antum idinka ayaa qowmun dad baa tihiin musrifuuna oo xad gudbay waxay iyaduna ku timid yani rusushii dhowrka ahaayee loo diday qaryadii suuratu yaasiin kusoo aroortay markay u tageen baa waxay ku yidhaahdeen innaa tadayarnaa bikum waanu idin baasaysanay shar un baanu idinka filanaynaayo waxana hay inaad idinku sabab u tihiin baanu macnaha u haysanaa markaasay rusushii u jawaabeen waxay yidhahdeen daa'irukum macakum yani sharkiinna iyo baasaysigiinnu idinkuu idinla jiraa la jirankiina idinmana idinmaba dhaafisnaba maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa daairkaa daairkaa waxaa laga wadaa waxa ku dhacay waxa ku dhacay macakumna waxaa laga wadaa afcaashiinna iyo aqwaashiinna iyo dhaqankiina idinku aad samayseen oo dembigaad gasheen ah yaa sabab u ah wey macna sabab u ah yacani waxaan idinku dhacay dunuub aad gasheen bay yaa keentay dunuubtana idinka idinla jirtaayo idinka idinka dhacdo idinka idinla socotaaye annaga xagganaga waxba kama imaanin wey macna ma in aan idin waaninay daraaddeenoon ilaahay idinku waaninoon xaqa idin sheegnay baad noo baasaysanaysaan intaa un soomaa waxaad noo baasaysanaysaan annaga dhibku nagama socdee idinkaa musrifiin oo xadgudbay xadgudubkaasaana sababka ah oo ilaahay dunuub marka la galo ciqaabbuu ka keenaa ciqaabu tii marka dembigiina ka dhalatay wey ma waxani macnaa sidaas wey labada aayadood marka iskama hor imaanayaan aayadda hore waxaa la yidhi macnaha yacni daa'irkan iyo waxaan idinku dhacay xagga ilaahay buu ka yimid xagga ilaahay buu ka yimid waxaanaad baasaysaynaysaan ilaahay xaggiisuu ka yimid aayaddanna waxay leedahay idinka xaggiinuu ka yimid miyay iska hor imaanayaan maya iskama hor imaanaya aayadda hore waxay tilmaamaysaa ilaahay baa qadaray oo waxaan soo qorsheeyey aayaddan dambena waxay tilmaamaysaa dunuubtiina sabab u ah saas way macana yani aayadda dambena sababkii bay tilmaamaysaa ta horena waxay tilmaamaysaa meesha asalka ee waxaani ka soo fuleeno ilaahay subxaana watacaala xaggiisa macna marka labadaada iska war imaanaya qaaluu waxay yidhahdeen rusulshii rusushii waxay yidhahdeen daa'irukum war niman yahud sharkiina iyo baasaysigiinian iyo waxaan idinku dhacay macakum la jirankiina unbu ahday yacni musaaxib lakum waaye idinka unbuu idinla jiraayo maxaa yeele camalkiinnii iyo dembigiinnu ku yimid waaye dembigiinnuna idinkuu idinka yimid ain dukirtum ma in laydin waaniyey daraaddeed baad tatayartum noo baasaysanaysaan mawaanadaan eednay iyo wax sheeg bal xagganaga inay wax ka yimaadaan ma jire bashaas macnaa idraab ibdaali awey ah waxaasi wax jira ma ahee antum idinka ayaa qowmun dad a musrifuuna oo xadgudbay xadgudubkiina iyo dembigiina ayuu waxani ku dhaceen oo abaaruhu ku imaanayaan oo cuduradu ku imaanayaan oo colaadu ku imaanaysa dhibaatooyinkaasi ku imaanayaan